bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo afraad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu nahyi can اlistinjaaءi bاlyamiin wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay can اlistinjaaءi biاlyamiini midigta in lagu istijaysto wacan الtanafusi fi اlinaa'i cinda shurbi iyo in weelka lagu neefsado marka biyaha la cabayo ama wixii dareeraha la cabayo reebadda la yska reebay qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya bn bukayr الtamiimi ahbarana cabdالraxmaan ibnu mahdi alcambari can hamaam bni yaxya alcawdi can yaxya bni kahiir aلطa'i اlbasri can cabdillahi bn abi qataadata alansaari can abi qataad can abiihi aabbihi abu qataada radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa yumsikanna yuusan qabanin axadukum midkiin dakarahu xubinkiisa taranka ah biyamiini gacanta midig yuusan ku qabanin wahuwa yabuulu asagoo kaajaya walaa yatamasax yuusan ku istijaysanin biyamiinihi gacantiisa midigna min alkhalaa'i darab yeelashada xaggeeda walaa yatanafas yuusan ku neebsanin fil inaa'i weelkana yuusan ku neefsanin xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi naysaabuuri ahbaranaa wakiic bnu jaraax abu sufyaan can hishaam bn cabdilaahi dastawaa'i can yaxya bni kaiir aطaa'i can cabdillahi bn abi qataada can abiihi abihi abu qataada alansaari qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam ida dakhala axadukum اlkhalaa'a midkiin hadduu galo musqusha falaa yamasa dakarahu xubinkiisa taranka yuusan ku taabanin biyamiini gacanta midig xadaana bn abi cumar muxamed bnu yaxya bn abi cumar qaala xadaana aلthaqafiyu cabdulwahaab cabdulwahaab bin cabdilmajiid aلthaqafi can ayuub bn abi tamita sakhtiyaani buu u jeedaa can yaxya bn kaiir aلطaa'i can cabdillahi bn abi qataada can abi qataadata radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sala اllahu calayh waalih wasalam naha ummadda wuxuu ka reebay an yatanafasa inuu ku neefsado ninku ama ruuxa muslimka ah fil inaa'i weelku biyaha ka cabayey wa an yamasa inuu taabtana ummadda waa ka reebay dakarahu xubinkiisa taranka ana biyamiini gacanta midig wa an yastatiiba inuu ku darab yeesho bimacnaa ku istijaystana uu ka reebay biyamiini gacantiisa midig uu ka istijaystana nabigu ummadda waa ka reebay xadiidka abu qataada radi allahu tacaala canhu imaamku saddex ariiq buu ka keenay oo uu soo celceliyey ariiqi koobaad wuxuu ahaa ariiqu hamaam ibnu yaxya ariiqi labaadna ariiqu hishaam adastawaa'i ariiqi saddexaadna ariiqu ayuub ayuub saddexduba waxay ka qaadanayeen xadiidka can yaxya ibna kaiir aلطaa'i can cabdillaahi bni abi qataada can abi can rasuuli lah sal lay slm qaybtaa hore ee riwaayada hamaam ah bacdu nusakh ayaa hishaam qoray bacdu nusakh baa hishaam qoraya alimaam nawowi iyo rag lamidana waxay leeyihiin inuu tasxiif yaa laga yaabaa xataa qolya mucaasiriina oo la filaya inay taxqiijiyaan naska ayaa sida nawowi sheegay maray sawaabkuna waa siduu misi sheegay wax khaaa ma jiro wax khaطa'a ma jiro hamaam ibnu yaxya nuska saxiixa nusakh saxiixo min saxiixi muslim ah ayay ku sugan tahay marka imaamkuna xadiidka saddexda dariiq buu ka keenay caadada muslim maba ahba inuu hal dariiq soo celiyo binafsi الshay binafsi sheekh cadiisa ma ah haddaad tidhaahdo marka halkaa hore hamaam ibnu yaxya meeshiisa waa hishaam waa hishaam adistiwaa'i talabaadna hishaam bay noqonaysaa talabaadna hishaam bay noqon ayib oo marka waxaa dhihi cabdiraxmaan mahdi iyo wakiic baa ismutaabaceeyey dhaqankaasna muslimkuma badno markuu duruqda jamcinayo waxaa ku badan inuu duruqda uu tacdiidiyo kala duwo wbittaali aclamu الnaasi binusakhi kutub الsitta oo mizi abulxajaaj almizi yuusuf halkaasuu maray raxmat ullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa tuxfat اlashraaf raqamka labiyo toban kun hal boqol iyo shan baad ka fiirin kartaan labiyo toban kun hal boqol iyo shan hawsha waa taxqiijiye hada huwa sawaab xadiidku marka markaan usoo laabanno macnihiisa abu qataada inta xadiidka muslim ku leeyaha maanan eegin bal habeen dambe insha allah aan fiirinno waa xusuusto marka eh, inaan soo marrayna ma ilahayo waa inagu cusubaan ilaya waa inagu cusub yahay xadiidka axkaamtiisa fiqiga ah way bannaanka iska taallaa oo baabkii tarjamadiisa way waafaqsan tahay laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa yabuun midkiin yuusan xubinka taranka gacanta ku qabanin isagoo kaajay xadiidkan u horeeya ayuu imaamku ku bilaabay ariiqaas kaamilka ee dhammayska tirinee tusaya alfaadii maqsuudkeeda loo baahan intan dambe dhan waa mutlaqa waad aragtaan waa mulaqa wa an yamasa dakarahu biyamiinihi riwaayadii ka horraysa falaa yamasa dakarahu biyamiinihi qayd lama socdo qayd lama socdo tan la u horraysay ku bilaabee kaamilada ah wahuwa yabulu wahuwa yabuul maxaa yeelay macnahaasaa sax ah macnahaasaa sax ah xubinka taranka ee gacanta midigta waa lagu taaban kara markaad caadiga tahay oo xadiidkii طalq ibni caliy alxanafi baa uu daliil ah wahal huwa ilaa badcatun minka waxa reeban een la ogolayn waxaa weeye markaad kaajayso ee nijaasadu socoto xilligaa wey imaam muslim marka waa daqiiq xataa fi اlfiqhi watarjama wuxuu hormariyey riwaayada sariixada ee maqsuudka ku cad ee muqayidada ah lanna qaydku iyo muqayidku wuxuu caddaynayaa macnaha mulaqa yuu caddaynaya haddaan dhahna baabkan waa min baab اliطlaaqi wاtaqyiid laakiin ishkaal fiqi usuulia imanaya ishkaal usuuli ayaa imanayo waxa mulaqa iyo muqayadka la isku xambaaro waa fii baabi اlmri wاlإثbaat fii baabi اlamri wاlإثbaat ayaa la isku xambaaraa oo la yidhaahdaa xukumka meesha aan dabarka wadanin meel kalea lagu sheega asagoo dabran oo qaydan haddaba almuطlaqu waa mubayin ama waa bayaan cafwan almuqayidu waa bayaani mubayin caddeeyo weeye hadalkii hore aan dabranayn seetada lahayn laakiin markaad fii baabi الnafyi wالnahyi la joogo cinda اlusuuliyiin falaa yuxmal اlmuطlaqu cala اlmuqayad mulaq iyo muqayad layskuma xambaaro fii baabi اnnafyi wاnnahyi iyo wixii la halmaale ku shakli ah istifhaamta iyo howlahaasa la mid ah idan hadihi alqaacida اlusuuliya ayib haddaan ku dha matalan ha dilin gaal ha dilin oo haddana aan ku dhaho ha dilin gaal dhib badan ayib dhib badantaa qayd noqon mayso gaal afrikaana haddaan dhaha dilin aan soo odhi gaalba ha taabannin laga qaadan maayo in gaalka afrikaanka basa la dayn kuwa kaan la laynayo leanno baabku waa baabu nahyi wannafyi falaa yuxmalu mutlaqu cala almuqayad maxaa yeelay muqayadkan dambe ee wata waa fardi iyo jus ka mulaqi ka mid ah marka baabu nahyi wanafyi wixii la halmaala layskuma xambaaro ishkaalkaas marka usuuliga waa imanaya laakiin imaamka asagoo hadda wuxuu u jeedaa xilliga layska reebay xubinka taranka in la taabto waxaa weeye cinda albow cinda albowl xadiidkii طalq ibni caliy alxanafina macnaha tusahaya intaa waan iskaga tegayna qaybtan dambe walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi xalaynu soo maray iyagoo axkaam badan ka mid ah ayib Eh, inaan la ogolayn in nijaasada faraha lala galo bidix iyo midig midnaba hadda laga hadlahayana waa in aalle ka dhigtood gacantii midig ku dhaqdo eh, eh, cawradii iyo meeshay ka soo baxday kaadidu ama saxradu ka timaad ku dhaqdo adoo biyo isticmaalaya ama dhagax isticmaal inaad iyada isticmaasho ood ku qabato ayaa la diidaya taana waynu soo mar walaa yatanafas fi linaa'i cinda shurbi tanafuska hadda la diidan yahay waa inaad weelka ku neebsato oo neeftaadii ku baxdo ama inaad afka ka qaadod agga ku neebsato waa min asunn iyadu waa la jecel yahay sababka loo diidayna riwaayaha ku timid xadiidku uu leeya faina dalika yuntinuhu biyuhuu qurminayaa biyuhuu urinayaa neeftu biniaadamku way bedashaa marka bakteriyada iyo waxay wadatay iyo karbonkaasa wuxuu bedelayaa iyo agsiidhka ay wadato yaa wuxuu dhaawacayaa raashiinkii ama cuntadii ama biyihii marka waa liahaarati waanadaafa ayaa loo yeelayaa walaa yatanafas fi lina macaanida marka way wada socdaan ayib xalay baynu soo marray axkaamu listinja iyo khilaafka fuqahada u dhexeeya howlaha kusii mashquuli mayno intaa waa kaga soo tagnay idan xubinka taranka adoo kaajaya ku qabanaysid gacanta midigtaa gacan midigna lagu istijaysan maayo ayib allahuma haddee ruux markaa inay go gacanta bidixi oo daruuro wacatay ilan xukumka xaalat adaruura waa ka duwan yahay xukumka xaalat alikhtiyaar waa ka duwan yahay marka biyaha la cabahayana waa xugun ku soo korray xadiidka la socda laakiin maqsuudku waa inta hore yuu sheekhu hadda u jeedaa oo baabu tahaara khusaysa iyo weyse iyo wixii la halmanaa mulxaqaadkeeda ah qaybta istiijadan xalaynu soo marra waa tilmaamay khilaafka ku jira ee fuqahada ku kala tagee bacdu alaba maanta isoowaca waxay leeyihiin wadaadow xalay waxaad tidhi daliil cad oo tilmaamaya in istinjadu ay shardun lisxati salaati wadulwuduua tahay heli maysaan allaahuma xadii xaggeenu ku tilmaannay fii sunan abi daawuud xadiikaan idiin sheegi meelaad soo heshaa dhib ma laha qaabka inaad fahantaan baa wanaagsan inaad fahantaan meeshay ka duulayaan a'immada maalikiyada iyo xanafiyadu meeshay ka duulayan waa inaad fahantaan inuu waajib yahay xataa hadday sallimaan wujuubku shardi ma keeno wujuubku shardi lagama faa'iidaysto maxaa yeelay wujuubku iyo taxriimka wuxuu waa xaaraan waa waajib waa karaaho waa bannaan waa sunno shanta axkaamu takliif baa layidhahdaa axkaam takliifiya ayaa la la shaygu waa maanic iyo waa shardi iyo waa sabab iyo waa cillo iyo saxe butlaan iyo mulxaqaadkoodii ruqsiya casiimo waad garanaysaan iyo wixii la halmaala waxaa la waa axkaam wadciya axkaam wadciya la sixada iyo butlaankuna sida sawaabka xugum ma ahee waxaa weeyaan waa daruurad caqliya shayga hadii shardigiisii iyo sababkiisii iyo ciladiisii iyo wixii si la waayo ma asaxayo caqlan wala curfan walaa sharcan hadii la helana waa asaxahaya marka waa axkaam caqliya oo waxaa keensanaysa axkaamtan takliifiga ah marka maanic iyo shardi iyo sabab iyo ruksiya casiimo sababka hadaad cillada hoos gelisana haddee markaasi dhib ma laha inahaas waxaa loo yaqaanaa axkaam wadciya waa inaad heshay daliil odhanaya shaygaas sameeya haddaad samayn weydaan salaaddii ma asixin weysadii ma asixin maxaad soo marteen laa yaqbalu allahu salaata axadikum xataa yatawadda' haddii midkiin xadad ka yimaado weysadii lama aqbalahayn salaadiisa ilaa uu weysaysto weysaysta iyo ma kala duwan yihiin weysaysta idaa qumtum ila salaati faqsuluu waa wujuub baa laga faa'idaysta wujuub ayaa laga faa'idaysta laakiin bilaa weyse la'aan inayn salaad asaxaynin xaggee laga faa'idaysta nusuusta kale ee shardiyada tusaysa shardiyada waxaynu ka dhaqaashaynay shardiyay ahayd qolaa isoo wac aayatulmaa'idda xaggeed sheekhu ka martay bay leeyihiin marka waxaa weeye waa in la isfahma meesha laga niqaashay wadaaduhu kugu haystaa xataa haddaan idiin dayno inay waajib tahay istijadu ninkii ka taga maxaa u xugum ah waa inda almaalikiya anu ma qaba hadda haddaan wahaabiyanna hawshaa ma qabno oo haddaannu shaaficiyannahay ma qabno oo xanaabilo ma qabto oo fuqahaa'u akar almuslimiin iyo culammadooda ma qabaanoo istijadu waa shardu lisixati asalaati ayaan qabnaa maxaa yeelay tahaaradu waa shardi markay u yartahayna istinjadu waa min baabi isaalati najaasaat najaase iyo isma qabtaan xaalat alikhtiyaar salaad iyo weysana isma galaan warkanna u goono wey laakiin markaad u qiil bixinaysaed u jid bixinaysa abu xaniifi iyo maalig iyo asxaabtoodu ay ku yidhahdaan daliil shardi faa'idanasii lama soo shirtegi kartid sharcigaa amray nabigaa weysaysan jiray saxaabadaoo dhan baa halkaa martay waxaad soo ururiso dhan waxay ku leeyihiin markaan kuu dayno wujuub bay faa'idaysay waa waajib khayr weeye way wanaagsan tahay ninkii laakiin intuu ininiyo qallafsan soo daadayo iska weysaysta salaadiina saa ku galaa inay burtay salaadiisii daliilkeen bay ku leeyihiin waan isfahanaan u malaynaya ileen xad anugu waan weyse qaatay xubnihii ilaahay dhaqa yidhi waan dhaqay kuu leeyihiin wax aan ka tegay ma jiro caqliyaadba markaan inagu la imanayna waxaan leenahay xadadkii laga weyse qaadanhayayba haddaadan iska dhaqin maxaad meesha ku haysaa falsafadaa kaa dhegaysan mahayaan xadadkii laga weyse qaadanayay ee shareecadu tiri haddaan la weyse qaadanin salaad lama aqbalin mana soconayso kii keenay ee labadii xubin ku yaallayba haddaadan sheekhow dhaqin amaadan dhagax marinin maxaad meesha ku haysaa masaladu masala sharciyaad baa lagu waa baabu tahaaraat caqlina suqulkuma laha nawaaqideedu howlaheedu nabigaa laga sugayaa calayhi salaatu wasalaam haddii baabku tahaaro iyo la geliyay caqliyaad innagu xaakadaha laga weysaysto madida iyo manida iyadaa ka daran baan baasha ruujimaade halkaa ka soo go'aysa tay hawlo badan ba inagu gelin lahayn baabu nijaasaat dhiigga caadiga dadka ka yimaadiya kaalida inagu dhiigga inooga daranba hawlo badan baa meesha ka imanaya baabkan ka daayaynan daliil cad keena marka hadda daliil cad miyaad i xalayna waa indhaha taagayseen maantana waa isoo wacdeen daliil cad miyaad haysaan ood maalikiye hadda aan ku jebinno iyo xanafiyo oo ku duullo hay haloo aamuso in telefonkayga la qaado la weerar waa way saalan tahay markay indhaha lasu caddeeyana waa aamusaysaan soo maa khayr insha allah inaad fahanteen waxaa la isku hayun baan rabaa keliya hadhow mid aan hawsha fahmay inuu yidha wadaadki wuxuu yidhi istijal looma baahno waa waa khalad ayib ayib aan iskaga tago baabu tayamuni fi ahuuri eh, cafwan baabu tayamuni fi اطuhuuri wahayri wuxuu baab yahay in la midigaysto dahaaro qaadadka iyo wixii lamidaba haddii dhar la xidhanayo iyo haddii la qabaysanayo iyo haddii la weyse qaadanayo iyo haddii uun shay wanaagsanoo min baabi mxuu ah alkaram wاtakrima wاsharaf alla samaynayo in la midigaysto waa asal min usuul اddiin asal min usuul اddiin wixii min baabi almakaarim ah ee gobonnimo iyo wanaag iyo dahaare iyo wanaag ku saabsan gacanta midig baa iska leh wixii nadaafad iyo nijaaso iyo wax dhib ah zuulintii iyo iskafoyntii ku saabsanna bidixdaa iska leh saa darteed bay fuqada isku khilaafeen markaad sandaarsato ood biyaha sanka ku jiiddo ma midigtaa fiif lagu dhihi mise bidixdaa lagu fiifsan waa inaga soo marray inay yidhaahdeen badankood bidixdaa la isticmaalay leanna waa min baabi aladaa weeyaan ayib haddaad marka ka eegto min baabi ahaara inay tahay iyo nadaafad iyo khayrna midigtaad la aadaysa wadaadda waxay ka niqaasheen ma bidixdaa lagu rumayan mise midigtaa lagu cadayanaya markaad cadayanayso ma bidixdaa isticmaalayso midig haddaad tidhaahdo midigtaa la isticmaale waxaad gelaysa waa min baabi wixii min baabi almakaarim ah weeye daliilkaana tusahayo asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi idan ilaahay ridihiisaba lagu helayo waa shay karam oo wanaagsane midigtaa iskale weeye nimanna waxay dheen waa min baabi isaalat alawsaakhi waladaa wey bidixdaa iskale wadaad marka bidixda la kala baxay sheekh khayr allah kusii midigta ku qabsaadhih ayib lanna waa laisku hayaa ma'khadka masalada ma wasakh iyo usgag baynu oo hawlo bidix weeye hawshu mise waa hawl gobonimo iyo midig baa iskale waa ma'khad laisku hayo inaan ismaanaan u malay xadaثna yaحya بن yaحya التmimi أhbarana abuاأxوaس سلام بن سulaym الxanaفي can أشcaث ibn abi shacثاء sulaym بn الأswad baa la yidhahdaa ayib aabihii marka aswad ayaa la yidhahdaa asaguna cafwan duqas waxaan rabaa abushacثاء yaa sulaym la yidhahda أشcaث ibn abi shacثاء abushacثاء magaciisu waa sulaym بn الأswad almuxaaribi can abihi aabihi abushacثاء ah wasmuhu sulaym بn أswad almuxaaribi can masruuq bn الأjdac can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tidhi in kaana rasuullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaan jiray la yuxibu kii jecel atayamuna midigaysiga fii uhuurihi dahaara qaadadkiisaoo dhan fii uhuurihi marka uhuurkii qabayskii waxaa ku jira iyo weysadiiba iyo gebagabaysigiiba idaa taahara idaa araada taahura weyahada mar hadday dahaaro qaata midigaysi ma jire wa idaa araada taahura ayb wa fii tarajulihi shanlaysigiisa markuu feedhanaya shanlaysanayana wuxuu jeclaan jiray inuu midigaysto idaa tarajala idaa araada tarajula in la feedho ama timaha la feedho waxaa tidhahdaba wa fi inticaalihi kabagashigiisa idantacala markuu kabagashanayo markuu kabagashanayana lugta midigtu ku bilaabi jiray lugta midigtu horgelinaya haddii la siibahayana bidixdaa la horsiibaya bidixdaa la horsiibi way kala duwan yihiin xadaana cubaydillahi bn mucaad alcambari xadaana abi mucaad bn mucaad alcambari xadaana shucb bn xajaaj can ashcad can abiihi aabbihooda abushacta ah haddaynu marayna sulaym bn alaswad can masruuq bn alajda can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul lah sal ly slam rsulka la yuxibu kii jecel atayamuna in la midigaysto shay walbo wanaag iyo karam iyo khuluq wanaagsana midigta la isticmaalo fii sha'nihi kullihi xaalkiisaoo dhanba waa wixii uu ka suurogeli karo in la midigaysto in la midigaysto wuxuu ka suurogeli karo wey idan laakiin wejigo kale markaad dhaqayso midig dhaqi maysa de weji waa hal xubin isagu meel laga midig lagu bilaaba ma laha fii shani kullihi fii naclayhi kabihiisa wa tarajuli fii naclayhi baa ay dhigaan bacdu nuskhna fii tanaculhi bay qorayaan ayib maxaa idiin dhigaan idinka fii naclayhi ayb kabihiisa midigtuu ku bilaabi jiray midigtaana u dambayn jirtay ayb kab lugta loo loo lugta u horraysa loo kab xidha waa midigta ta u dambaysay laga siibina waa midigta wa tarajulihi shaanlaysigiisa ama feedhashadiisa iyo wa tuhuurihi waysaqaadkiisa iyo markaa qabayskiisaba ayb qabayskaa marka hadduu ama waajib ha noqdo ama usan noqon nabigu midigtaas ayuu isticmaali jiray calayhi الsalaaة wasalaam marka fuqahadu marka waxan isku khilaafeen keliya labada logeedee midigtay bidixda iyo gacanta midigta bidixda haddii marka la weyse qaadan aan la kala hormarinin weysadii ma asaxay mise maya daahiriye iyo laga soo goodiyaa ma asaxaysa leanna waa mukhaalafa lisharci mukhaalafan lisharci weeye marka wixii sharciga khilaafana waa marduud xadiidka caaishay ku qabanayaan man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad in midig bidix laga hormariyo bidixda horayso midigna dambaysana waa mukhaalif lisharci bay dhinfo waa marduud halkaasay la mareen bacdu shiica iyo eh, bacdu lkhawaarij iyo daahiriye waa laga soo gooriya nabi wuxuu leeyahay khilaafka shiicada lama ictibaariyo lanna waa ahlulbidac warkoodu la dhegaysan maayo ayib walaa ictidaada bikhilaafi shiicati hoosta ka akhriya ayib iyo wixii la halmaal almuhim masalada marka maadaama ijmacna jirin nas ku cadna uusan jirin weysadii way ku buraysaa ma odhan karo inay fiican tahay oo dhaqan nabi tahay oy usu wanaagsan ku jirto iyadu muran ma laha waxa laga hadlahayo weysadii ma ku buraysaa wey salaaddii ma ku buraysaa intaa wey ayib baabunahyi can اtakhali fi اطurqi wاdilaali wuxuu baab yahay reebidda layska reebay can اtakhali in lagu xaaja guto fi uruqi wadooyinka wadooyinka muslimiintu isticmaal la qaadayo inaad iska fadhiisatood ku danagudato oo hadhowna intii nijaasada lagu istaago ama ruux ku kufo ama ay dadka nijaasiso lagu habaaro lama ogolo iyo wadilaali hoosaska la isticmaalo dilaalka lagama hadlaayo jinsu dil oo dhan looma jeedo geed weyn meel hawda dhankii u baxay oon meel la fadhiistaba lahayn haddaad iska hoos fadhiisato laguma haysto hooska la isticmaale ee u suubada in la harsado ayaa loo jeedaa xadaanaa yaxya ibn ayub almaqaabiri wey waad soo marteen dhowr goor waqutaybatu bnu saciid wabnu xujrin caliy weeye jamiican can ismaaciil ibni jacfar ibn kaiir alansaari zuraqi qaala bnu ayub wuxuu ihi yaxyuu u jeedaaye xadaanaa ismaaciil imaamku wuxuu iska ilaalinayaa inaad tidhaahdo maxaad iskugu qabatay ma kulligood ma isku midba ma kala midba idan waa laguu sheegay ibn ayub umbaa wuxuu hi xadaanaa labada kale oo qutaybe iyo cali eh, bni xujrin waxay yidhaahdeen can ismaaciil ahbarnii cala bn cabdiraxmaan can abi abi cabdiaman bn yacquub abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasul sl slam qaal ittaquu iska ilaaliya ittaquu iska dhowra iska jira muslimiinay allacaanayni labada sababee lacnada soo jiida labada shay ee lacnada soo jiida ee markaad samayso caadatlbashar ay tahay inay ku habaaraan oo ay ku lacnadaan iska ilaaliya qaaluu waxay dhaheen saxaabadii markaa nabiga la joogtay wama lacanaani nabi allow lacnadkeenuhu muxuu yahay labada sheege lacnada keena ya rasuul allah rasuulka ilaahayo qaala nabi wuxuu alladii yatakhallaa fii ariiqi اnnaasi aw fii dillihim ninka lacnada mudan ee soo jiidanaya waa alladii midka yatakhallaa ku dana gudanaya ku xaaja gudanaya ku kaajaya ama ku saxaroonaya fii ariiqi اnnaasi dadka wadadooda dadka waddadooda aw fii dillihim ama hooskoodii idan dilligii waxaa loo idaafeeyey dadkii idan waxaa laga fahmay meel la isticmaala inay tahay ama u in la isticmaalo ayb baabulistinjaa'i bilmaa'i min atabarusi sunankaad ku soo marteen xadiidkan iyo axaadiis lamidoo fara badan oo faahfaahsan ayib inaan hawshaa la ogolayn muslimiintuna haddaad hawsaa shamayso oy ku lacnadaan ay garkaa joogaan oy kaa garjoogaan maxaa yeele adigaan dhigay waxaadi kadibna waxaa weeye waxaa tahay mawdicu tuhma ayaad naftaada dhigtay haddaan ku habaaro iyo haddaan kugu mudaaharaadnaba aday kuu tala iladaa kasbaday innaga ku soo marray fi sunan bal fii adab اlmufrad lilbukhaari in xataa nin deriskii ka sheegtay oo nabi allow darkaygii baan la noolaan lahay waa ku rafaaday dhibkaasu igu maxaan samey nabig wuxu uhi iyo agabkaada la soo baxdo meesha guriga hortiisa waddadaha soo dhigo kadibna halkaa ku mudaaharaad maxaa kugu dhacay dariskaygii baan ka fadhin waay lacnatullaahi calayh ilaahay inkaaraa ku dhacdo dufkugu baxday si loo habaarahayey ee nin walbo muslimoo yimaada u lacnadahay u habaarhayay marka dambe toobadkeen xuuriniyo mar dambe kuu noqon maaye alaabtaada soo xarayso nabigu saxaabigu nabi allow mudaaharaadkaad igula talisay aad bii anfacay buu ninkii hawsha wuu joojiyey mar dambena u noqon maaye buu idhi waan xaraystay ninkay dhibkii waa joojiyey xadiidka wuxuu asal u yahay mudaharayada adduunka maanta ka socda ogaada mudaharad muxuu yahay sidiisuba soo dhib ku haysta inaad ummadda u muujisa ma aha waa intaa mudaaharaad shirki iyo qabyaalad gaaladun hadda intay fahmeen oo daraaseeyeen qolyaha dameeraha biyaha ku dhaansooso ma taqaanaan meel bay intay ka duleliyaan dameerka iyay ka danqahayaan suwa u waradeereen maanta saas loo taabanaya gaaladu intayna daraasayeen boogahayna barbaareenba waxooga boogta u khatarsan ee mudamirada ah eena inay tahay waa qabyaalada sheekh yuusuf cali dhuux raxmat ullahi tacaala calayhi ka qoro hadda hore iisoo diray nafsal qadiyu ku taxliilinayaa khabiir waayeel ah oo soomaaliya in badan soo dhex jooga wey xamaal badanna ka soo qayb qaata waa ogtihi ayb fiftiinkii meelahaas inuu sheekhu geeriyooda rumaynaya almuhim hawshaas yaanu ku mashquuline eh, xaggeen marayay aladii midka way yatahalaa ku dana gudanaya fii ariiqi اnnaasi dadka wadooyinkooda ow fii dilihim ama hooskooda ayb baabulistinjaai bilmaai min atabarusi wuxuu baab yahay alistinja bilma biyaha in lagu istijaysto lagaga istijaysto min atabarusi ay tahawui min albaraas marka saxaroodo ama la kaajo ayb xadaanaa yaxminu yaxya atamiimi abarnaa khali bn cabdilaahi alwaasiti dhowr goor baynu soo marray khali bn cabdilahi dabaqada labaad dhaco fii kutub sita inta badan asaga weeye can khaalid khaalid labaad baa yimid khaalid alxadaa khaalid alxadaa ninka la odhan jiray weeye khaalid ibn mihraan alxadaa can caطaa bn abi maymuunata albasri can anas maalikin ana rasul sl slam dakhala xaa'iطan nabiga ilahi ba wuxuu galay beer beer weyn xaa'idka inta badan waxaa loo isticmaalaa beerta geedaha waaweyn lagu beero sida cinabka iyo timirta iyo agga nadeyrka leh inta badan xaayadan buu galay watabicahu waxaa raacay hulaamun kuray baa raacay nagafa macahu ay la jirto miidaatun ubaweysood miidaa weel laga weysaysto miidaa inta badan waa weelasha yararka laga sameeya haragga ama maqaarka xoolaha idiinta laga sameeyo dakhala xaa'ian beer weyn oo timireed buu nabigu galay wa tabicahu waxaa raacay nabiga hulaamun macahu midaa huwa asaguba asqaruna kuwa ka noogu yar ahaa ninkaa nabiga raacay ee biyaha u qaaday ragga annaga dhallinyar nabigu u adeegi jiray ninka noogu da'yar buu ahaa asqaruna ay asqaru khilmaan aladiina kaanuu yakhdimuuna rasullahi baa loo jeeda ma aha muslimiinto dhan lagama hadlaayo gacanyarihii dadkii nabigu u adeegayay ninka ugu da'yaraabu ahaa fa sidratin geed goba faqadaa rasuullah rasuulka ilaahay baa gutay xaajatahu dantiisii buu gutay sal allahu caleh ali wasalam fakharaja calayna nabigaa nagu soo baxay waqad istanjaa bilmaa'i asagoo biyihii ku darabyeesho ku istijaystay xadaana waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic waqundar muxamed can shucbata waxadaana maxamed muana wallafdu lahu lafdiga ibnu muana iska leh ee wadaadihii hore ee abubakr bn abi shayba ma laha wadaadkii hore xadaana mxamed bn jacfar gundar xadaana shucbatu can caطaa bn maymuunata anahu samica anas bna maalikin yaquul ana soluu maqlay caطaa baa maqlahaya kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi wuxuu yadkhulu kii gala alkhalaa suuliga ama musqushuu geli jiray faaxmilu waxaan qaadi jiray ana aniga anas ah iyo hulaamun wiil kuray ahoo naxwi anoo kale ah xagga aynigan isku facnahay idaawatan min maain weel biyo ah welbiya idaawatan min ma iyo wacanazatan ultaki ah ul yaroo eeba ah oo murjin yaroo nabigu uu sutra ka dhigan jiray markuu bannaan iyo wax ku tukanay fayastanji bilmaai biyuhu ku istiijisan jiray xadiidkan fi saxiixayn lagu wariyey waa xadii raddi ku calaa caalima axmed bn xambal xadiidkan mukharaj fi ah axmed bn xambal buu yahay alimaam axmed bn xambal buu wuxuu odhan jiray walam fi اlistinjaaءi biاlmaai can الnabiy xadii halkaasuu isagu qaba axmed wuxuu ihi xadiid nabiga ka sugan ma jiro oo sheegaya inuu nabigu biyo ku istijaystay xarb ismaaciil kirmani oo ardaygiisaa ka soo guriy fi kitaabihi masaa'il axmed waisxaaq juska hadda la daabacay kitaab sala wطahaara ah sabxada ka feeriya masaa'il isxaaq masaa'il axmed waisxaaq xarb ismaaciil kirmani oo kutubta xanaabiladu ay qoreen fiqiyaadka kitaabka ugu qiimo badan wey lanno waa masaa'il fiqhiya maca aladilla oo weliba musnadaa daliilku asagaa isnaadinaya xadaanaa fulan lanna waa aqraanti muslim weeye xabn ismaaciil waad garanaysa waa imaam kabiir ah waxaa kaloo soo guuriyey ibnuqayim fi kitaab alfuruusiya alfuruusiya sabcada boqol sagaashan iyo kow dabcada ay daabacday daaru caalim alfawaa'id hadda aaaarta ay daabacday idan marka axmed wuxuu yidhi walam yasixa fi listinjaa bilmaai can nebi sal slam xadii xadiiu caaisha la weydiyo min ariiqi eh, qataada can mucaad alcadawiya can caaisha taas waa waa daciif xadiidu anas looma keeni ayib marka waaniga idii soo sheegayoo bukhaari iyo muslim casrigoodii ilaa wixii ka dambeeyey riwaayada iyo duruq aysan helin rag waaweyn ayay heleen ama rag hadday axmed iyo khayrkii helaanna duruq fiican baysan ku helin oy nimankan dambe ku heleen ayib cilmigu wixii qarniga saddexaad dabayaaqadiisa ayaa aad loo ururiyey ilaa qarniga afraad ee bilowgiis marka xadiidka raddi buu ku yahay ayib xadanii زhayr bn xarbin وabu kurayb wاlafظu lزuhayrin lafdiga zuhayr baa iskale abu kurayb ma laha xadaana ismaaciil yacni ibnu culayata lanna wuxuu ka baqaya inaad u qaato ismaaciil ibnu jacfar hadda aad soo maraynay ayib qaala xadaanii rawx ibn اlqaasim can caطa bn abi munata can anas bni maalikin qaala kaana rasul lah sal slam yatabarazu nabigu waa kor tegi jiray yatabarazu waa bannaan tegi jiray ama waa kor tegi jiray lixaajatihi dantiisa faatiihi bilmaa'i biyaan u keeni jiray fayataasalu bihi fayaqtasilu maahaada fayataasalu ay fayastanji wuu ku istiijisan jiray bihi bilmaai biyuu ku istiijisan jiray calayhi salaatu wasalaam idan sidaa marka uu xadiidku tilmaamay xadiidu anas waa min asaxi alaxaadiidi fi lbaab xadiid istijada sheegaya oo asaga ka saxiixsan ma jiro ayib asaxu xadiid albaab wey lianna weliba waa xog khaas ah anas meel loo dhaafa khaadimkii khaaska ahaa ee nabiga toban sano u khidmaynay ee nabiga u duceeyey ee ducadiisii loo aqbalay wey marka waa xadiid aad u qiib badan ayib marka waana sida xadiidku sheegay bayna jumhuur ahlicilmi u badan in la istijoodo oo nijaasada la iska dhaqo waa shardun lisixati asala waa shardun lilwuduu maxaa yeelay waana sida loo badan yahay shardun lilwuduu khilaaf baa ka jira hadda la soco inay laakiin shardun lisixati salaa tahay khilaafka ku jira masii tabarbadno oo waa khilaafkii maalig iyo iyo abu xaniifa maaligna riwaayo kaluba ka wariyaa qaadi cabdulwahaab oo riwaayo hayru mashhuura ah in isdijadu ay tahay shari lisala ayib laakiin riwaayada mashhuura ibnu qasaar abuxasan ibnu qasaar iyo cabdilbari ay soo guriyeen fii kutubihim waa cadamu wujuub اlistinjaa ayb dhibba ma laha sidaasaa sawaab ah oo bacdood xataa shaaficiyadu kutubtooda garanaysa waxaad dhici karta inaad weyse qaadato inaad haddana isjeysato ayb awsaaci ayaa nin yidhi intaan musquul galay oon ka soo baxoon ishilmaamay baan weyse qaatay ee salaadina waan tukaday maxaan sameeya imaam alawsaaci markaasu wuxuu yidhi waxaad yeeshaa mara yar karin yar qaad musqushi ku noqo meeshay wax ka soo baxeen mari haddaad wasaq ku aragto weysadii soo celi iyo salaadiiba markaad fiirsatiishka haddii waba aad ka arki weydo waad fasaxanta hore socuu yidhi awsaac bay ka sugan tahay yani muxuu u arkaa ya cadamulwujuub may wuxuu u arkaa nisyaanku inuusan dhib lahayn in la halmaamo inaysan culays lahayn oo adoo waktigiiba bixinba haddaad xusato inaad bilaa istija tukatay salaadaas la soo celi maayo markaad dib isu fiiriso haddaad wax wasakha weydo haddii wasakhaad aragtana markaa salaaddii waad soo celinaysa iyo weysadii yacni annaga shaaficiya xanaabila saan iskugu adadkayna hawsha iyo ahl iyo asxaabulxadiid badankoodba yani wadaadaan xanafiyadii maalikiyadii iyo fuqahahu shaam way yarroon yihiin sababkuna waxaa weeye nusuusta baabka ku timid ayaan si fiican u gaadhin ama uruq badan aysan ku helin sidaa wey baabulmasi cala alkhufay wuxuu baab yahay madhabka xanafiyada iyo maalikiya inaad ogaatana wuxuu kaa anfici baan ku uri shaaficiyadaa waswaaska lagaga saaraa soxaali maan idinsoo sheegi shaaficiyadaa waswaaska lagaga saaraa ayib si dareenkaa lagaga saaraa lann madaahib alarbaca so madaahib suniya maaha ayib oo sideeduba ninkii khilaafa xilfaha loo qaaday cinda almutaakhiriin marka markay yidhaahdaan waxaad ka tagtay hilib geeli iyo hawlaha lala soo shirtago hilibka iska daa anoo aan isjaysanin baan kara calaa abi xaniifata wa maalik marka waswaaska lagaga saara kuwa aad u shikisane biyaha lama huba iyo waxbaa la taabtay iyo ilmo caruura farta sameeye iyo bisad baa ka daba wareegtay iyo ku wareegaysta nabarkan ka weyn baa loo dhiibaa waswaaska lagaga saara baabulmasx cala lkhufayn khufaynka in la masxuu baab yahay khufayn waa la yaqaanaha de hadda tabliiq baa idan barayba soomaalia bal hadda uun tabliiq wada qabaan khufaynka waa ka baalka adinka la gashada ee kabaha layska xijiyo mararka qaarkoodna lagu lugeeyo qabowga asal loo geshan jiray qabowga iyo safarada iyo yaa loo isticmaali jiray xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi alkhufayn waxaa weeye cabdullahi mbar wuxuu lam yakhtalif inaani min aلصaxaabati fi اlmasx cala اlkhufayn wahuwa sawa waa ijmac الصaxaaba almasxu cala اlkhufayn waa ijmac الصaxaaba xasan albasri cbdullah mbarak cabdullahi mbarak imaam ahli الsunna waاljamaca rajulu jumicat fiihi khisaal اlkhayr kuluha buu hi ninki lahado dahabi fi siyar idan rajul barakaysan abu cabdiraxmaan almarwasi alhazaa alxaaj ninka mxuu ahaa kaiir alxajiba kaiir alghaswi wa kaiir alcilmi wuxuu ahaa nin deeqsi ah gacan furan maal qabeen ah meel walba dahabi wuxuu intaan si walba fiiriye baan wax khayr oo ilaahay sheegay iyo rasuulkiiso ninkaan uusan ku tilmaamin baan waayay bu almuhim nin deeq weliba waxa uu ku tilmaanana waxay ahayd xagga deeqsinimada gacanfuraanta wuu shaqaysan jiray taajir buu ahaa maalqabeen ah wuxuu odhan ruuxa muslimkae wax iiga baahda waraaqha soo qora keliya meesha ku tuuro wuxuu rabaan siinayaa waxaa imaam hataan ka hor oo waxa aan kaa codsanno maxaad maxaa dhibab jira wuxuu hi innii akrahu an ara dulla su'aali calaa wajhi akhii yani isku dareen dadkan ma tihiin isku dareen ma tihiin isku meel looma socotaan isku janno inaad gashanna waad doonaysa ayib ayagii baad saarantoo dulmin ood xamana wax ka sheegi duri ood maxaabad wax ka sheegaysa wuxuu waxaan dhibsanayaa inaan arko ruuxa muslimka markuu wax weydiisanayo dulliga wejigiisa ka muuqdo cabdulaahi ow islaanti baa iga umushay dabkii baa naga dansan haddee ilaaha ku barakeeye culaysyo badan baa iska jire bal wuxuun maogta wax weydiisanayso ma taqaani dacfi baa ka muuqanaya wuu foorarsanayaa codkiisa bogan maayo si fiican kuma fiirin karo waa saaxibu xaaja wuxuu i waxaan diidayaa in inii araa an akrah dulla su'aali calaa wajhi ahi maxaa adoo gurigaada fadhiyo oo iska shaahaynaya waraa soo qoro ku socota cabdulahi mubaarak ka socota fulaan waxaan u baahanahay intaasoo hanti haddaad ii heli karto maxaa salaama khadamkayga gacyaraha uusoo dhiibayaa mid muxadidahoo mutacanida waa u yimid wuxuu yidhi cabdulaahiyow xoolahaada way bateen maad ganacsiga iska daysidood masaajidkaadi iyo khaswigaadi iyo xajkaadi iyo duulaankaada iska wadata intanaaba ilaa qiyaam sac kugu filan wuxuu waxaan ka baqayaa haddaan ganacsiga joojiyo in lix nin oo muxadiiinuu sheego xufaad ah lix waxba hadda fafaahin mayno culammada waaweyn raggaasaan biilaa intay xooluhu yaraadaan oon aniga noloshayda iyo ahalkayga iyo ka badan waayaan in wadaadaha biil aan u waayo wadaadahana hadhow ay u baahdaan dowladdan iyo dawaaqidan maan ka baqayaabu oo diintii wax fidiya la waayo oo xadiidkii wax tabiya la waayo wadaadihii mid xoogsada oo beer soo fasha maalin maalinna xadiid yeedhiya wadaaduhu ha fadhiyeen xadiidka ha yeedhiyeen anigana biilka hay weydiiyeen rag lix maalinku dhintay bay ninbaa ka sheega iyaga kamid oo muxadito weyn oo hadda min rijaali muslim ku jira oo rijaalbukhaari waxba sheegi mayne wuxuuhi maalinkuu cabdulaahi dhintay yaan adduunyo baahideedba arkay buui yacni nin noocaasuu ahaa yani xoolahan waxaa la rabaa meeshay leeyihiin inaad garato ina rijaala yatakhawaduuna fi maali illaahi falahum الnaar musiibo wey ayb almasca alkhufeyn wuxuu yihi lam yakhtalif inaani min almuslimiin xasan albasri muxuu yidhi min asaxaaba cafwan xasan wuxuu hi adragtu sabciina min asaxaabati kaanuu yamsaxuuna cala alkhufayn toddobaatan saxaabi ayaan arkay buu oon la kulmaya khufeynka masaxanaya waa ariiqu saxaabati waa ariiqu muxamadin calayhi salaatu wasalaam ariiqu sunna wey wixii khilaafayna waa bidco waxbaa ku mashquulin imaam maalik baa laga wariyaa khilaaf walam yasixa canhu wuxuu odhan jiray imaam maalik almascu cala alkhufayni fi اlxadari wاsafari waa bannaan yahay laakiin anugu haddaan weyse qaadanayo waan siibi oo lagu handhaqi marka maalinku dhimanaya dardaar noqona wuxuu yidhi waa ikhtiyaar aniga ah ee igama ahayn durad aan durayo sunnadaa haabita can ahli اlmadiinati wa can الsaxaabati can rasuuli illah marka ikhtiyaarka wadaadka oo asagu ariiqu اlcasiima u arkay inay tahay hawsha iyada ah in lagu hala dhaqo ha ku mashquulin laa yasixu can axadi min ahli اlcilmi اlkibaar inuu diiday almasu cala alkhufayn hawshaa ogow waa ariiqu اlkhawaarij wاshiica rawaafid iyo baktigood wey ku mashhuur walidalika kutub alcaqiida lagu sheegaa wanara almasxa cala alkhufayn ibnu manda baa kitaabka ururiyey axaadiita masxa alkhufayn xaafidka fatxubaarigu wakhti ku bixiyey ee wadaadkii la odhan jiray abu musa almadini sidoo kale siddeetan saxaabiba yuu keenay xaafidka wuxuu hi boqol iyo labaatan bay kor u dhaafaya waxay siddeetan tahay yani waxaa weeye saxaabi waa yar tahay akaabir الصaxaaba oon aan laga haynin riwaaya waa yar tahay almas an ima rafcan wa ima camalan waqfan aan laga haynin marka waa iska ogaada midda ayada ha ku mashquulina ayb buudka kabaha almas calى naclayn baa taa la yidhahdaa masle kale surankan ku mar almas calى naclayn yani kabaha gabaha nabigu inuu masaxay xadiid ku asaxay ma jiro laakiin sunanka axaadiid baa ku yimaada nabiga inuu kabta masaxay waxaa kaloo ku yimid sunanka in jawrabeenka sokoska ama iskaalshooyinka maxaa u taqaanaa in in la masaxan karo oo xadiid marfuucaa ah, dacfi baa ku jira wadaadana way xoojiyaan laakiin jawrabeynku waxay ka sugan yihiin labiyo toban saxaabi sokoska in la masaxdo oo sida khufeynka loo masaxo oo lagu tukado labiiyo toban saxaabi abu daud baa tiriyey fii sunanihi axmedna wuu tiriyey walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba wax diidana maha nebigu saxaabada masaxanaysa jawrabaynka waa saxaabada wariyey almasx alkhufay isku mid bay u arkaan wadaadda dambe marka shaaficiye iyo xanaabilo kale iyo maalikiye iyo xanafiye iyo igu dambeey asaxaaba warkooda wakaasa imaam imshaafici uu yidhaha saxaabada iyo salafka fiqigoodana naga khayr badan ayagaa naftananu nooga roon meeshay maraan baanu maraynaa laakiin aaaarta saxaabada shaafici ma helin walidaalika umkiisa risaaladiis kutubtiisa kuma arkaysid xataa aar saxaabi oo jawriben ma ku arkaysid idan aaaartan gaadhay hadduu heli lahaa ma khilaafeen taabiciin buu shaafici diiday inuu khilaafo cataa oo kale iska badaa labayo toban saxaabiya idan waa waxaa weeye riwaayada ayaa xilligaa iska yarayd waa kii axmed ku yidhi axmedow xadiidka adaa iga yaqaanee xadiidku hadduu asax iisoo sheeg anugu aan ka shaqayste leannaha kaaga fiican sida looga shaqeeya xadiidka yacani loo dheehdo axkaamta loogala baxo xadiidku ama ciraaqi ha noqdo ama kuufi ha noqdo ama xijaazi ha noqdo ama basri ha noqdo ama iikeen hadduu asaxo illa qolya waxaa jir dhihi jira xadidku hadduu ciraaq aada ma ogolin shaaciru waa baatil idaa saxa alxadiidu waa xuja sawaon kaana ciraaqiyan waa qaacidatu saxiix aw shaamiyan aw madaniyan wuxuu doona ha noqdo beled shuqulkuma laha shareecadu beledi hawlaha ma taqaan waxay taqaanaa xujo sugan isxaaq murahuyu maalin imaamku doodeen shaafici isxaaq murahuyina wuxuu ahaa nin muxadid ka dhacday markaasuu axaadiisaa u daldalay xadadana fulan xadadana fulan markii la kala dareeyay bu axmed loo wuxuu yidhi haddaan sidaa uu axaadiisa u daraandirin u lahaa buu adduunko dhan qabsan lahaa shaafici baa laakiin wuxuu wataa buuri isxaaq murahuya axaadii kumaankum ah oo fiqigeedu uusan aad u fahamsanayn intuu yaqaana xadiid anuu haddaan heli lahaa adduunkaba laguma noolaadeen bu shaafici yani wuxuu ah faqih daki ah fain ah laakiin riwaayadaa ku yaran imaamku raxmat ullahi tacaala calayh xadina yabn yaya tamiimi wa isxaaq bn ibrahim alxamdali wadaadka haddaanu ka sheekeyna wey isxaq bn rahuya wa abu kurayb maxamed cala jamiican can abi mucaawiyata maxamed qasim soo ma ahayn xadana abu bakr bn yashud xadana abu mucaawiyata wwakiic wاllafظ liyaxya la labi bakr qala akhbarana abu mucaawiya can acmash sulayman can ibrahim الnakhci can hamaam bn yaxya alcawdi qaala hamaam bn rabbi cafwan hamaam bn rabbi yani dakhaldi hamaam bn yaxya huna ma dhaco xaggee dhacaa sheekhu sheekh ya xagee buu dhacaa meesha meesha abi mucaawiya u dhacaa meesha abi mucaawiya u dhacaa ayib sheekhu sheekh buu dhaca dabadaas ninka waa hamaam munabih wey qaala wuxuu ihi hamaam yaa kee hore xageen ku soo maray hamaam ibnu yaxya alcawdi soo ninkaa ma aha sidoosane hadda sheegaya hamaam ibnu yaxya alcawdi albasri ninka sheekhu sheekh dhaca waa asaga hadde soo dabaqatu sheekh sheekhu muslim sheekhiisa ma aha ayib sheekhu sheekh ama waa sheekhi labaad sheekhi saddexaad taqriiban hadduu hamaam sidiisuba dhaco bacd asaxaaba bacd asaxaab waa hamaam yunabbih huna fi kutub sita iska ogow qaala wuxuu uhi imaamka baala jariir jariir bn cabdillahi albajali baa kaajay abu cabdillaah baa la yidhahdaa ama abu camrin abu camrin albajali alqurashi albajali alqurashi nin barakaysan oo nabigu u duceeyey buu ahaa sanadkii tobnaad ee hijradu islaamay sanadkii tobnaad ee hijrada bishii ramadaan dabayaaqadii nabiga geeridiisii oo soo dhow sanadba ka dhimantaha ayuu islaamay maalikuu soo islaamaka nabigu intuu u duceeyey kontan ciidan u dhiibay buui waxaad soo baabi'isaa asnaamta iyo geedaha ay caabudaan reer bajiila ay caabudaan u duceeyey asagii ciidankiisiiyo kontanka nin oo watay fooduu nabigu u masaxay ayb saxaabigii wey afar iyo muslim ku afariyo toban xadiid buu saxiix muslim ku leeyahay afariyo tobankaas sagaal bay isku waafaqeen cafwan sideed sideed bay bukhaariiyo muslim wadaagaan haddaba marka lixna muslim baa la gooni awey afariyo toban buu ku leeyahay fii saxiix muslim sideed bay wadaagaan lixna waxaa la gooni ah muslim hal xadiidna bukhaari baa la tafaruday maxay isku noqotay axaadiista si guud uu ku leeyahay fi saxiixayn shan iyo toban wuxuuna geeriyooday konton iyo kowda hijrada kontonkii waa la sheegaa konton iyo afartina waa la sheega waxaa loo badan yahay konton iyo kow inuu geeriyooday radi allahu tacala canhu arda ana jariir baala wuu kaajiyey uma tawadaa markaasuu weyse qaatay jariir bn albajali wa masaxa wuxuu gacanta marshay calaa khufayhi labadii khufya uu qabay gacanta mariyey faqiila waxaa la yidhi taabiciin reer kuufa ah oo cabdullahi mascuud ah, ayaa waxay yidhahdeen tafcalu haada ma sinaad yeelaysaa bimacana intaad weyse qaadatay odoon lagu hidhaqin miyaad qofkii korka saa oga taabatay faqaala wuxuu nacam haa kas iyo baan u sameeyey ra'aytu rasuullah rasuulka ilahi baan oo baala kaajay uma tawada'a weyse qaatay wa masaxa calaa khufey labadii qofna masaxday qaal acmash wuxuu yidhi sulaym mihran qaala ibraahim annakhi wuxuu yidhi kaana yucjibuhum waxay u bogi jireen oo cajabin jiray hada alxadiiu xadiidkan xadiidkan jariir jariir baa intuu kaajay oo uu weyse qaatay yuu khufaynkii masaxday ardadii cabdillahi mascuud iyo taabiciintu aad bay u jeclaan jireen wey maxaa yeelay lianna islaama jariirin jariir islaamkiisu kaana wuxuu aha bacda nusuuli aayat اlmaa'ida meesha aayad gelinaysa waxaa loo jeeda suuradoo dhan ma aha suuradoo dhan ma aha waxaa loo jeedaa aayat اlwudu yaa ayuha aladiina aamanu ida qumtum ila salaa baa loo jeedaa riwaayad kalena caddeeyey waa inagu ku soo maray fii sunan abi daawuud watirmidi ku soo maray ayib markuu intuu kaajay weyse qaatay oo khufaynkii masaxday yaa waxay yidhaahdeen qolya taabiciina maxaa sidan u yeelaysaa nebi maxamed baan arkoo sidaa yeelay markaas saasaan u yeelaya markaas waxay dhaheen soo ma dhici kartaba masaxa nabiga aad ku aragtay ee khufaynkuu masaxani inay ahayd intaysan maaida soo degin ilaa aayadeeda lagu dhex sheegay wuxuu maa aslamtu wallahi ilaa bacda nusuuli maaiduu yidhi maba taqaanaan ma taarikh warba ma haysaan maa aslamtu ilaa bacda nusuuli maaida maaida intay soo degtay kadib baaba anugu islaam waa runtii hadde maxaa yeelay sanadkii tobnaad bil ramadaan ayuu islaamay idan maxaa sanadka dhammaadkiis ka dhima wax yar afar bilood meelaha ramadaan maxaa ka dambeeya afar maba ahaba waxaa ka dambeeya saddex saddex mise laba biloodbo sanadku waaba dhammaaday waa saddex bilood waa waa shawaal iyo dulqacdiya dulxija bisa ka dhiman sanadka sanad kooiyo tobnaad nabigaaba geeriyo calayhi salaatu wasalaam waad garanaysa waaba sanadba ma aslamtu ila bacda nusuuli maa'ida saasay u jeclaan jireen oo maxaa loo jecel yahay waxaa dhici karta in nin shubaagasho uu yidhaahdo nabigu khufeynku masaxan jiray saasuu ku tukan jiray laakiin waxaa soo degtay aayatulwuduu oo tidhi lugaha la dhaqo haddaba aayatulwuduu waxay nasakhaysaa almasxa alkhufeynki horay nasakhaysa ishkaalka shubadaasuu imaamku baabi'inaya ayb waxadaanaahu xadiidka waxaa noo sheegay iska ogaada waxadaanaahu hadaad maqasho damiirka xadiidkaa loo celinaya in badanna waynu soo marraa hawsha lakiin ana baraarujinin baa laga yaaba waxadaanaahu xadiidka waxaa kaloo noo tabiyey isaan ibraahim wacali bnu khashram almarwasi qaala akhbarana ciisa bnu yunis bn abi isxaaq asabici weeye waxadaanaahu xadiidka waxaa kaloo noo tabiyey moxamed ibn abi cumar oo alcadani maxamed bn yaxya soomaain magaciisu قال xdثna سفyان بن عuyaynة xا وxadثna minjاb بن xاrث التmيمي أخbarna بن mshir waa عlي عlي بن mshir kulهm wadaadahaasoo dhan waa wadaadahee ciisa bnu yuunus iyo sufyaan iyo maya ibnu misr dhaha ibnu misr cali ibnu misr ku dara cali ibnu misr iyo sufyaan iyo ciisa bnu yuunus kulluhum can ilacmash fi hada lisnaadi sanadkanay ku wareen bimacnaa xadiii abi mucaawiya xadiidka abi mucaawiya oo kale maxaa abi mucaawiya waxaa horaad ka soo qaadanayay wuxuu ka qaadanaya acmash buu ka qaadan wayna soo marray ayaguna acmash bay ka qaateen wey hayra hase yeeshe ana fii xadiidi ciisa wa sufyaan xadiidka ciisa bnu yunis iyo sufyaan bnu ciyaan waxaa ku jira qaala wuxuu yidhi ibraahim annakhaci fa kaana asxaaba cabdillaah ardaday cabdulaahi waxay ahayen cbdullah mascuud baa loo waxay ahaayeen yucjibum kuwa cajab geliyo u bogaan hada alxadiiu lianna islaama jariirin kaana bacda nusuuli maa'ida kaana bacda nusuul almaa'ida ayib maa'ida soo degitaankeed kadib buba asagoo islaamay haddaan naska daahirkiisa ku soconna khayr weeye haddii la qadaro aayat اlwuduuna ah oo bacda nuزuuli aayat اlmaa'idana ayadu waaba qaطciba maxaa yeeley ittafaqa almufasiruun wa ahlu اlxadiid in aayat اlmaa'ida oo wudu ay soo degtay fii ghaswati bani اlmustaliq oo sanadkii afraad ama shanaad ahayd sanadkii afraad hijrada ama shanaad bisaa la isku hayaa xilligaasay soo degtay ayib jariino goormuu islaamay intay aayaddu soo degtay shan sano kadib ama lix sana kadib marka wallaahi maa aslamtu ilaa bacda nusuuli maaidda warkeedu marka bannaanku y saasay u jecel yihiin culummadu u danaynayeen xadiidka jariir xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi ahbaranaa abu khayama abu khayama waa zuhayr bnu mucaawiya huna zuhayr bnu xarb abu khayama anasaa'i ma aha ninkan waa zuhayr bnu mucaawiyat aljucfi abu khayamata aljucfi baa la yidhaahdaa leanna isku dabaqa maa ninkaa hore waa maxay waa shaykhu muslim wadaadkana waa shaykhu sheekh meeshiisu dhacaya abu khaysamuna caan ku yahay ninka kuyihiisa lamaba sheego xadana zuhayr ibn xarb baa laska marmar yarun baa lagu raacay inu le abu khaysamata annasaa'i amaa ninkan in la sheega magiciisa waa naadirba kunyadaasuu caan ku yahay abu khaysama zuhayr ibnu caawiyat aljucfi can acmash sulaymaan can shaqiiq ibnu salama abu waailkii weeye hadda can xudayfata ibn اlyamaan waa shaahid buu keenayaa maadaama xadiidkii jariir uu keenay imaamka uu ku bilaabay iyo sidii loo jeclaa laba ariina uu ka keenay mahraati min xadii xudayfu keenaya imaamku hada waa dhaqankii muslim lagu yaqaan qaala xudayfa wuxuu yidhi kuntu maca nabiy nabigaan la socda maalin maalmaha ka mid ah. a nabigu wuxuu soo gaadhay ilaa subaatati qowmin qolyo gudaafadood meel qashin qub ah. meesha dambaska iyo qashinkii laskaga qolyaha reemiyiga tuulooyinka iskaga shubaan ee jilecsana carada busaatiga iyo dambaska leh ayaa subaatada la yidhaahdaa fabaala qaa'iman nabiga isagoo taagan buu yuu kaajay fatanaxaytu waan ka fogaaday bu nabiga yar fogow maadaama uu kaajayo faqaala wuxuu hi udnun soo dhowow xudayfa iisoo dhowow hafogaani nabigu inuu isku asturuu rabaa ilan dad baa arki kara waa laga dhow inuu asaga isku qariyo ayuu ahaa nabiga xishood badnaay fadanowtu nabigan u dhowaaday xataa qumtu ilaan istaagay cinda caqibayhi xaggiis cidhbihiisa agtoodan istaagay ila nabiguu sii jedo uu kaajaya soo maaha cinda ka rabaa haddii ii soo dhow nabigma horay baad kaga timid oo cawlihiisi baad aragtay ha u qaadanin cinda caqibayh ishkaalkaasuu rabaa inuu kaa saxo ilwaxaa <laughs> weye nin walba waxbuu la boodi karaa fadanowtu waa u dhawaaday xataa qumtu ilaan istaagay cinda caaqibayhi cidhbihiisi xagga damba nabigadhabarkiisaan istaag fatawada'a wuu weyse qaata nabigu famasaxa calaa khufayhi labadii khuf buu nabigu masaxday hunaa xadiidkan muxuu u keenay wuxuu u keenay inuu shaahid u noqdo xadiidkii jariir maxaa yl xadidkii jariir kuma caddayn nabigu xilligaa uu masaxday khufaynka ma wuxuu ahaa safar mise magaaluu joogay riwaayada kuma cadday tan wuxuu u keensaday mid in nabigu asagoo gurigiisaba jooga inuu khufaynka masaxan jiray tawada'a baala fatawada'a uma masaxa calaa khufay fi lxadar subaato qowmin qashinqub reereed waa agge madiino weyn gurigiisabuu nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam iyo magaaladiisiibuu joogaa waxaa keenay nabigu inuu istaagka ku kaajo bay wadaadadu isku maandhaafeen abu hurayra iyo ibnu cumar waxaa laga wariyaa cinda albayhaqi waalxaakim laga wariyaa inay odhan jireen nabigu waxaa ku kallafay inuu istaag ku kaajo meesha xagasha ah ma'bad baa la yidhahdaa bima'badi nabar ka soo baxay ama nabar baa kaga yaalay marka ma fadhiisan karo mana kadoolabsan karo istaaggaa saasoo ugu kaaja axaadiista abu hurayre iyo ibnu cumar laga wariyey fii في msdرك xاakم وsunan الbyhaqi wa ضaciif cinda الmuxadiثiin byhaqi laftigiisa daciif iyo daara qطni ma sugna axaadiistaas ayb maxaa keenay instaab ku kaajo libayaan اljawaaز inay bannaan tahay ummadda tusahayay inay bannaan tahay umuna caaisha watii odhan jirtay ninka kuwi nabi maxamed baa istaag ku gaaji falaa tusadiqhu hooyada waa runteed weligeed ma isaar nabigo istaag ku kaajahay gurigay joogtay nabi maxamed oo istaag ku kaaji weligeed ma isa arag baahiba looma qaba hadi musqul baa la joogaa idan istaag goormaad ku kaadidaa markaad bannaan joogta ama aad musqul weyda ama aad mashquulshan tahay ama kaadidu ay ku boofsiiso fadhigaba ka gaari weydo ayib ama aad doonaysa inaad dhabarka kuu yar fiicnaado carab waxay dhaheen istaagoo lagu kaajo dhabar xanuunka lagaga bogsoodaa meeshaa dambe haddii lagaa hayo si fiicantaad u istaagta kaley dhibay leeyihi waad kaga fiicnaanaysaa lann masoskii murqaha dambe aad u shaqaynaya ila waa taagan tahay hawl qashinsaarna waad wadaa shaafici baa carab ka soo gori waa quraysh haashimia ayib marka waxaa weeye inuu nabigu saa u yeelay iyo inuu u yeelay bayaani ljawaas inay bannaan tahay oysan xumayn inuu nabigu tusahayey ummadda shayga makruuha ah sharcan nabigu hadduu sameeyo in muxuu u sameeyey libayaani ljawaas markuu samaynayana waa qayb min atashriici wa bayaan alxaqaa'iq sharciya ee ma aha fii xaqi karaaha ma aha lanna nabigu ilahi wuxuu siiyey awood inuu sharciga ku cadeeyo bilqowli wa bilficli falkana marar badan ka fiican qowlka ka wanaagsan ayb marka taas ka ogow ama nabigu inay bannaanta ummadda tusahayey ama duruuf baa u geysay labadaa mid un weeye culays ma culays kuguma hayso cumar bn khaaab iyo cali bn abi aalib iyo zayd iyo jamaca min asaxaaba waxay odhan jireen istaag iyo fadhigu waa isku mid nin walba siu doono ha yeelo allahuma inaad ka baqdo in kaadid dabayl kugu soo celiso ilama intaad sii daysay kaa horkeenaysaa fadhiguna waa roon yahay waa isturan yahay inuu dhib kaleba jirimayo way bannaan tahay cabdullahi bn mascuud iyo saxaabana kuwo kalena way isku dhibi jireen oo innaga fii jaamici tirmidi ku soo marray cabdullaahi oo yidhi inna min aljafaa'i bowlu rajuli allafsanaanta ingeyga waxaa ka mida iyo kakanaanta inaad istaag ku kaadiso axaadiita nabiga laga wariyana asagu awal xule waa ku keentay xaaji iyo xanuun cabdullah masuud xertiisuna sidaasay ahaayeen caaishana hadalkeeda ahaa ninka kuna nabi maxamed baa istaag ku gaajay falaa tusadiq waxaa leey waa hooyaden waa runteed weligeed maysan arag alaqlab fii xaali nebi saasuu ahaa laakiin safarada iyo raggii la soconaya isagoo madiino joogaba saxaabaa soo guuriyey walxaafidu xujatun calى man lam yaxfad ayb ya dumarka maxaa galay dumarku istaag ma ku kaaji karaan ayuu leeyahay hadday gabar soomaaliya tahay maya hadday sawaaxili tahay haa hawsha miyaad fahanteen ma faahfaahinay waxaan oga jeedo xaddaanaa yaxya bnu yaxya بن يحيى التميمي أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي جرير بن عبد الحميد بن قارد الضبي عن منصور معتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة داد مريسيوي شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل كداد مريسيوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال وحوري كان أبو موسى الأشعري أبي موسى وحوءها يشدد كي اسكو أتكيا في البول أي في الاحتراز من البول kaada iska ilaalinteeda iska dhowrideeda wayabuulu fii qaruurati qaruurubku kaa jiriba intuu soo qaato habeenkii sayid kaada u dulduulin dhulku hadduu ku kaajo uga baqa inay kusoo noqoto ama dulduusho xubinka taranku qaadaya qaruurad baa afka u gelinaya caagad sideedaba dhaqdhaqaaqa laga waaya kaadida iyo meelay ku duusha midnaba wayabuulu fii qaruurati qarshuu ku kaaji jiray wayaquul wuxuu odhan jira abu musa ina bani israa'iila reer bani israa'iil kaana wuxuu ahaa midkood idaa asaaba kaana shanigood wuxuu ahaa idaa asaaba jilda axadin bawlun midkood gankiisa hadduu taabto kaadi qaradahu waa goyn jiray qaradahu wuu goyn jiray muxuu ku goyn jiray bilmaqaariidi jamcu miqraad jamcu miqraad waa wax wax lagu gooyo manqaska iyo madiisha iyo waxyaabaa wax lagu jara wey yacnii wadaadda badan waxay leeyihin wa calaa daahirihi axaadii marfuucaana ku timidba oo waxyaabihii cuslaa ee la saaray ee lagu imtixaanay bay ahayd kaadi meeshay kaa gaadha go jidhkaadi saa u soo jiid haragaadi jaf boogta hala dhayo bogso rafaad niman waxay lin waxaa loo jeedaa kaana idaa asaaba jilda axadihim bawlun dharkaa loo jeedaa jildigu huna waa kinaaya can allibaasi wاlahwaab nimanna halkaasay marayaan waxay suuraysan layihiin bani aadam jidhkii yaa la jaraya faqaala xudayfatu xudayfa loo sheega hawsha walaalkii abu muusa inuu hawshaa ku dhiban yahay marka haddiiba reer benu salsaal loogu imtixaanay annagu aan iska fogeyn buu leey saxaabi wuxuu ihi lawadidtu waxaan jeclaan lahaa anna saaxibakum saaxiibkan abu muusa alashcari reer basrow laa yushadidu inuusan adkayna arrinta haada tashdiida isku adkaynta isku dhibay kaadida iska ilaalinteeda sunnada nebi maxamed baa nagu filan culayskaan looga baahno maxaa yeelay falaqad ra'aytunii ana warasuulula waxaan isaarkay onu soo maray aniga rasuulka oo natamaasha wada lugaynoo tamashlaynayna annagoo wada soconna fa ataa nabigu wuxuu tegay subaatatan subaatatan qashinqub buu tegay ama meel dambaska lagu daadiyo oo khalfa xaa'itin derbi iyo beer ka dambaysa beer dhabarkeed buu ku yaallaa fa qaama nabigu waa istaagay kamaa yaquumu axadukum midkiinsuu istaagu istaagay cilla inaysan jirin buu tusahayaa xudayfo nabigu waxaan una haynin meel aan laga haynin fabaala waa kaajay fantabadtu min nabigu waa ka booday buuri idintabadad min ahliha makaanan sharqiya fantabadtu minhu nabigaan ka booday waan ka fogaa tanxaytu ibtacadtu ibtacadtu minhu nabigu wuu kaajaya ka fogo baan isiri buuri ayib ila ruuxu markuu dana gudanayo in la ag joogo ma jeclo fantabadtu minhu faashaara ilaya nabigu waa ii ishaaray ma hadlin nabigu waa u midaaray soo dhowo buuri soo dhow inaga soo marray nabigu yidhi harfogaani faqumtu cinda caaqibihi dhabarkiisa dambaan istaagay xataa faraqa ilah nabiga kaadida dhammaystay ayib marka nabigaaba sidaa yeelaye maxaa saxaabiga abu muusa isu dhubihayaa oo qaruurad iyo qarshigii caaga daba dhigay bimacnaa marka loogu halis badan yahay inay kaadiku gaadho waa goorma waa inay istaagkod ku hadiso nabigaa ku kaaja wey alayh isalaat wasalaam dhibna ooma arag marka allahuma inay meeshu meel sallax iyo dhagax tahay iyo shamiitoy kugu soo noqon hadda meeshu meel jilicsanoo busta ay tahay culays ma ama xilli dabaleed aysan ahayn idan xaadiidtaasoo dhan waxaa ku jira weeye uu sheekhu u keensaday inay bannaan tahay almasxu cala alkhufayni fi wsafari sunatu muxamadin ayta calayhi salaat wasalaam inta dambe waa iska tagmada xadiidkiiyo dhamaystir xadaana qutaybatu bnu saciid xadaana ley ibnu sacd baa loo jeedaa xadana maxamed rabx ibnu haajir almisri akhbarana ley ibnu sacd can yaxya ibnu saciid yaya ibnu saciid alansari yaya ibnu saciid ibnu qays alansaari can sacad ibn ibrahim ibni cabdiraxmaan cawf azuhri can naafic ibni jubayr ibn mucim alcadawi nlndhaho can curwat bni muiiraa ibni shucba muiir wiilu dhalay oo taabicia ah. meeshan waxaa isdabagalay afar taabici yaxya bn saciid alansaari waa taabici oo sacd bn ibraahim waa taabici oo naafic waa taabici oo curwo waa taabici can abi abi muiira bni shucba radi allahu tacala canhu athaqafi ko toban xadiibu muslim ku leeya asaguna saxaabigaas muiira bni shucba miyaan soo maray labayo toban mi ahay ayb bukhaari hal xadiis buu la tafuraday muslimna wuxuu ku leeyahay koo iyo toban labaiyo tobankamay sidaa ahay ah, sidaas w isagoo muslim koo iyo toban buu ku leeyahay fii saxi muslim koo iyo toban buu ku leeyahay ittafaqa calaa tiscatin sagaal xadiid bay isla wariyaan sagaal xadiid bay isla wariyaan haddaba marka muslim wuxuu la tafarduwaya laba xadiid hal xadiid oo bukhaari gooni la yahay ku dar marka waxay noqdeen majmuucu maa fi saxiixayni lahu waa labaiyo toban xadiid isna cashara xadiian can rasuul lah sl lay aslam isagoo kuufo amiirka dhintay oo mucaawiya markaas waali u ah kuufo amiir ka ahaa sanadkii lixdaad inay ahayd baan u malaynaya mise eh, konton iyo dhowrkii inay ahayd isagoo toddobaatan jiro waayeel can rasuuli lah sl lay annahu kharaja wuxuu u baxay suubanuhu lixaajatii dantiisa u baxay inuu soo danaguto fatabacahu lmuiira fatabacahu lmuhiira cur baa odhanaya ma aha min baabi atajriid aw iltifaat waxaad dhihi jirteen ee waxaa asaga nabiga wuu la raacay oo kala daba tegay bidaawatin weelbiyood fiiha maun biyo ku jiro ili ama jalmad ama eh, ubo iyo la halmaal fasaba calayhi nabiga oogu shubo markuu weyse qaadanaya xiina wakhtigii faraqa uu ka dhammeeyey min xaajatihi dantiis markuu nabigu soo daragutay oo soo isjaystay ayuu weysida ugu shubaya fatwaa nabigu waysata wmasaca ufayn ufaynk masaxay wa fii riwaayati ibni rumxin ibn rumxin maxamed ibn rumxin muhaajir riwaayas waxaa ku jira makaana xiina xataa xiina iyo xataa buu kala duwaya muslim alfaadii wadaadii buu kala duwaya somadan soo marin fasaba calayhi xiinaad soo martay riwaayada ibn rumxa waa fasaba calayhi xataa faraqa min xaajatihi riwaayada marka macnaa aan daahiran bay faa'idanaysaa riwaayada horaa ka fiican saasuu u hormaray muslim tan dambe mushkilada ah dibbuu u dhigay maxaa yeelay ta ibnu ruux waxay ku tusaysaa in istijyada nabiga ugu shubayo sababkuna waxaa w nabigu soo ijtaysto oo duurka gale markuu yimid ayuu u weysada ugu shubayey marka saasuu u dibmarinayaa ayib wayna iman doontaa iyadoo faahfaahsan waxadaanaahu xadidka waxaa kaloo noo tabiyey maxamed muana xadidna cabdulwahaab yacni ebnehe ibn cabdilmajiid aلثaqafi qaala samictu yaxya bnu saciid alansaari baan bihada isnaadi buu noogu tabiyey wa qaala wuxuu uhi faqasla wajhahu wejigiisa buu nabigu dhaqay wayadayhi labadiisa gacmood wamasaxa bira'si madaxiisana waa masaxay uma masaxa cala alkhufayni khufaynkii masaxay waxadaanaahu وxadثna يحن يحyى التmيمي أخبرna أبوالأحوى سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن أبي الشعثاء oo de سليم الأسود وآبihi عن الأسود بن هiلاal المحاaربي can ilmuhiira بن شعبة qaala wuxuu uhi baynaa ana maca rasuuliillaah xilli aan nabiga la socday daata leylatin habeen habeennaha ka mida id nasla nabigu waa degay faqadaa xaaja dantiisii buu soo gutay uma ja'a nebigu waa yimid fasababtu calayhi min idaawatin kaanat maci somaa riwaaya say u cadayta hawsha nabigu markuu soo diro gudda kadib ayaa weysada lagu caawiyey uma ja'a nabigu waa yimid fasababtu calayhi dushiisaan min idaawatin ubaan kaga shuba ama keli oo kaanad ma aan watay aan watay riwaayakan waan gaari doona nabigaa weydiiy adigoo la socdoon weli laga degin geeli yuu nabigu biyo ma haysaa haa bes markaasuu nabigu degay duurkuu galay soo dana gutay markaasuu weysaystay fatawada'a nabigu waa weyse qaatay wamasa calaa khufayhi riwaayad kale xadiidka caddeeyey waa aswatu tabuuq aswatu tabuuq xilliga muqarin mashuuc nabigu uu raacahayo waa sanadkii sagaalaad ee hijrada duulaankii tabuugeed garanaysaan caan ka xilli habeennimo ah, salaada uu nabigu markaa tukan doonana waa salaat اlfajri ayib wayba iman doontaa in allah israacina horta riwaayadka xadaana abu bakr bn shabeta wa abu quraybin qaala abu bakr wuxuu hi abu mucaawiya can ilacmash can sulaym cafan can muslim bni subayx abu duxa ninkii loo yaqaano wey abu duxa muslim ibni subayx can masruuq ibn اljdac can ilmugiira bni shucba qaala kuntu maca nabi sal slam fii safarin socdaal waa fii qaswi tabuk faqaala wuxu uhi yaa mugiira mugiirow khud اlidaawata ubaweyseedku ii soo qaad faأkhadtuha waan qaaday uma kharajtu maca nabigaan raacay faاnطalaqa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa tegey xataa tawaaraa canii ilaa iga libdhay oo uu duurka galay nabigu faqadaa xaajatahu dantiisii buu soo gutay uma jaءa nabigu waa yimid wa calayhi jubbatun shaamiya nabigu wuxuu qabay koodh shaam lagu sameeyo oo shaam loo tiirinayo koodh ama jaakatin waxaa tiradaba jaakat dayiqat lkumayni gacmaheedu ay cidhiid yihiin dayiqat lkumayn labadan labada mid baa kumka la yidhahdaa ayb fadahaba nabigu wuxuu doonay yukhriju yadow gacantiisa inuu bixiyo uu siibo min kummihaa gacanti halkan uu ka siibo sida la yeelabaad ogtihiin fadaaqat calayhi waa ku adkaatay inuu halkan meeshana cidhiidhi ahayd wuu marin waaye gacantii marin waaye fa akhraja yadahu gacantiisa buu siibay min asfaliha xagga dib u bixiyey dibbuu u bixiyey inuu nabigu jiido oo gacantii bannaanka keeno o dhaquda cumarka hore idan cidhiiri bay noqotay maxaa la samayn dibbaa loo bixiya waa taqaanaan dibbaad u bixin ayada dhan ka dhex kadib hadhow gacanta weysan ku soo celin isfaananu malaynaya ayib nimanna qaab kale u sharxaan laakiin saas way macnaha daahirka loo jeedo faahraja yadu gacantiisii buu saaray min asfali xaggoos fa sababtu calayhi weysadii baan ogu shubay fatawadaa wuduahu lisala weysadii salaadoo kale weysaystay uma masa calaa khufayhi uma salla ay salaat alfajri ayuu nabigu tukaday calayhi salaat wasalam miyaan ka gaadhaa baabka inaan dhammeeyo mise yahay xadana isxaaq bn ibrahim wcali bn khashram jamiica can ciisa bn yunis qaale isxaq wuxu ahbarnaa ciisa buu yidhi isxaaq baa sidaa yidhi ama cali asagoo can buu ku sulaymaan can muslim ibn subayx abuduxa can masruuq bn اljda can اlmuhiira bni shucba qaala kharaja rasul rasuulka ilaahi baa baxay liyaqdiya xaajatahu dantiisa inuu guto awgeed buu u baxay falamaa rajaca nabigu markuu soo laabtay talaqaytu waxaan kala hortagay bilidaawati weysadii iyo weelweysadka baan kala hortagay fabasababtu calayhi waan oogu shubay weysadii faasla yaday gacmiisibuu maydhay uma asla wajhahu wejigiisi shariifka barakaysnaabuu maydhay uma dahaba wuxuu nabigu doonay liyaksila diraacayhi dhudhummada inuu dhaqo labada gacmood maydho fadaaqat iljubbatu koodhkii ama jaakadkiibaa xidhiidhyamay faahrajahumaa labada gacmood buu ka siibay min taxti aljubba xagga hoose u siibay fahaslahum markaasuu nabigu maydhay wamasaxa ra'sahu madaxiisina gacantuu mariyey wamasaxa calaa khufay labada khufna gacantuu mariyey qaybtan kore uma sallaa bina nabigu waana tujiyey salaat alfajri baa loo jeedaa riwaayad kale caddeeya wadna garanaysaan qisada caanka waxadaanaa muxamed bn cabdillahi numayr abu cabdiraxmaan alkuufi alhamdani xadaanaa abi abi cabdillahi numayr alkuufi alhamdani xadaanaa zakariya zakariya ibn abi zaa'ida ibn abi zaaid waad garanaysa dhowr gol baa isna waa hamadani isku qoys wey can caamir ibn shuraaxiil ashacbi caamir ashacbi qaala wuxuu uhi imaamkaas akhbarnii curwat mugiira waa taabici can taabiciyin can abiihi qaala kuntu maca الnabiy daata laylatin nabigaan la socda habeen habeenaha ka mida ah, fii masiirin safar faqaala lii wuxuu igu yidhi amacaka ma sidaah mugiirow biyo ma wadaa qultu nacam haaba nabaa logu haya fanazla can raaxilatii gaadiidkiisaba nabigu ka degay famashaa waa socday xataa tawaara ilaa uu ku libdhay fii sawaadi leyli mugdiga habeenka uma jaa nabigu waa yimid faafraqtu calayhi waxaa nabiga oogu shubay biyaan ku shubay meel idaawatan weelkii weysadan oga shubay faqasla wajhu buu dhaqay wa calayhi jubbatu min suufin horaana inuu jubbo shaamiye ahayd baad soo martay hadda waxaa lagu sheegay wixii laga samey dhogor xoolo min suufin jubbad laga samey dhogor xoolo yani idaho kale falam yastatic nebigu ma awoodin an yukhrija inuu saaro diraacayhi uu bixiyo minha min aljubba xataa akhrajahumaa ilaa uu ka labada dhudhun min asfali jubbati xagga hoose fakhasala diraacayhi buu dhaqay wamasaxa bira'sihi uma intaa kadib ahweytu waxaan u hoobtay waan hoobtay buu waan foorarsaday lianzica khufayhina nabiga ka siiba khufaynka suu lugaha u dhaqo qaarka da horu nabigu ka weysaystay lugihibaa dhiman nabigu isu ku rafaadeen baa sidhib uhi siibitaanka aduu ka siib inuu u khidmeeyuu rabaa faqaala nabigu wuxuu uhi dachuma daah hufaynka ha fa innii adkhaltuhuma waxaan geliyey lugahan geliyey labada qof taahiratan iyagoo aahir ah labadooba lugoodoo aahir ah ayaan khufaynka geliya leexo wa masaxa calayhima cala alkhufayn labadii khufayn buu markaa masaxay dahmaa fainii adhaltum wahumaa aahirataani riwaayadii sunanka waad garanaysaa waxadana maxamed bnu xaatim ibnu maymuun qaala xadana isxaaq ibnu mansuur asaluuli isxaaq ibnu mansuur alkawsaj maaha lanna kaws waa sheekhu waa sheekhu muslim huna waa sheekhu shaykhihi isxaaq ibnu mansuur asaluuli baa loo jeedaa xadaanaa cumar ibna abi zaa'ida zakariya walaalkii wey zakariya hadda soo marayseen zakariya ibn abi zaa'ida walaalkii wey ayib can shacbiyi caamir can curwata bni ubayr curwata bni ubayr cafwan curwata bni muhiira can abiihi anahu wada'a annabiya wuxuu sheegay inuu nabiga u weyseeyey fatawada'a yani anahu araada an yuwadi'a annabiya loo jeedaa fatawada'a nabigaa weyse qaatay wamasaxa cala alkhufyayhi wamasaxay faqaala lahu wuxuu ku yidhi inii adhaltuhumaa aahiratayn maxaa idiin dhiga meeshaas faqaala lahu faqaala aniga waxaa i dhgan faqaala lahu faqaal hadday saata marka waa inaad muqiiri iyo wiilkiisa u celiso ayib faqaala lahu muiir wuxuu ku yidhi curuminku xadiidka u sheegayo wiilkiisaa faqaala nabigu wuxuu yidhi todambana nabigaad u celin ta horena saxaabiga iyo wiilkiisa ayaad u celinaysa inii adhaltuhumaa aahiratayni iyagoo aahiran geliya ka leexa taabanini xadiidkan marka iyo axaadiita muiira duruqdiisa macaani badan baa ku jirta almasx alkhufayni ayaa horta meesha ugu muhiimsan xadiidkii jariir buu ka soo bilaabay xadiidkii xudayfu makhraati ooga dhigay kadibna duruqdii xadiidkii muqiira bnu shucba ayuu ku gebagabeeyey oo aad u faahfaahiyey marka asaxu xadiidi fi hada albaab waa xadiidu jariir baa la yidhahdaa wa ashharuhumaana waa xadiid muqiira la yidhahdaa asaxu xadiid fi hada albaab waa jariir asagaa u qiimo badan xagga tafsiirka iyo cadaanta iyo ishkaalkii naskhiga iman lahaa sida meesha looga saaro ama ashharuhumaa ashhur axaadii fi masca khufeyni waa xadiid almuhiira bnu shucba liannu haswa caanan la yaqaanuu dhacay qiso dheer buu leeya waa nin walba waa yaqaana xadiid xudayfana labada xadiidba waa xoojinaya markhaati buu yahay almascu cala alkhufayn warkiis waa iska kooban yahay waxaa uun ka hadlaynaa keliya khufka la masaxan karo waa qofkee khufka la masaxan karo waxaa weye waa wax walbo khof la yidhaahdo lugtaa la geliyo khufayna loo yaqaan wadaaddaa waxay yidhaahdeen hadduu bad qabo oon dilacsanayn in la masaxan karo muran male cinda ahli suna waljamaca aan iska dayna warkaas maxaa inoo soo haray hadduu dildilaac leeyahay oo meel ka dilaacsan yahay hadduu dilaacba jiro wadaadda waxay odhanayaan lama masixi karo lama masixi karo waa in la siibo lugtana la dhaqo saasay leeyihiin nimanna waxay leeyihiin inta lugtaada uu ku jiro wuxuun qof ah ilaahu cidhibtoo dhanba ha muuqato ha dildilaacsanaado waa la masaxaya khilaafka wuxuu ku salaysan yahay laba ma'had ninka yidhi marba hadduu dilaaco lama masixi karo cilada loo masaxanayo khufeynku maxay tahay buu cillo ka dhigay cillo gooniha ka dhigay oo nin kale ka duwan oo wuxuu le cilladu waxaa weeye waa satruhu limaxalli lfardi wey cillada khufeynka loo masixi waxaa wuxuu daboolay khufeynka uu qariyey maxallulfardi oo meesha la dhaqi lahaa ah mar hadduu meeshii qaranayo oo lugto dhanba qarsoontahay hala masaxo haddii laakiin intuu dilaaca meel ay muuqato muusan asturin ma qarin khufaynku maxaal fardi haddaba waa fashilmaye xilkiisii ma gudana hala siiba wey annaga shaaficiyada asalkaasaan ka duulla saa ninka odhanaya khufaynku ha dilaacsanaado ha doldoloolo waa la masaxan inta magacii wuxuun ka joogo khufayn la odhan jiray cilada wuxuu ka dhigay waa mashaqatu nasci mashaqat nasci waxaa loo yidhi khufeenka ha la masaxdo siibidoodaa dhib badan rafaad baa lagala kulmaya sharciguna waa noo fududeeyey cilat lmasc al khufeyn waa mashaqatu nascu lkhufayn ninkan wuxuu leeyahay khufka dildilacsan iyo kabadqaba kulligoodba siibidoodu waa mashaqun baa ku wada jirta waa masaxaya waa inuusan meel ka hawlaha shaaficida isku dhibay ibnu rajab baa xoogu qoslo wuxuu yidhi ninka yidhaahda qofku hadduu dilaacsay lama masixi karo waa nimaan saxaabada nabi maxamed iyo noloshay soo mareen iyo xaaladda adduunya ay ku noolaayeen iyo kaba iyo qof meeshay ka joogaan aan war u haynin buur siira ma yaqaanee ninkaa xoogu lagu tufuu waxay xidhaan bay bala'aayeenba qof adag oo meel ka dulaansanan oo oo kan ahay hawlaha wuxuu hi waa nimaan la socon xaaladda saxaabada noloshooda aan garanaynin ninka badarkaas iska cun la yidhahdo fatxubaari markuu sharayo ngu hawshaas nagu ayuu nagu halqabsadaa waana radiyaa almihim labadaa asal ayay ka duulaysaa masalada ii dhimanee muhiimka jiddan ee hadda qolyahan shaaficiyana isku halxidhaalaystaan waa masalada fainii dachumaa fainii adkhaltuhumaa daahiratayn waa shardi muhiima ah. khufka markaad masaxanayso waxaa la shardiya adoo weyse qaba inaad gashato weyse dhammaystiran baad weysaysatay lugihii baad dhaqday kadibna sokaskii baad gashatay ama khufaynkii baad gashatay ama kabihii buudka ahaa haddiiba le waa masixi karaa la yidhaahdo weysadaa markay kaa jabto eed weyse dambe u baahato markaasaadan siibaynin laakiin marka hore waa inaad qaba waad ku socon weysadii baa kaa jabtay weyse cusub baad bilowday inta kalon baad dhaqi khufaynka waad masixi waana masixi dubka kore ee madow intan hore cidhibta xataa taaban maysid cidhibta la masixi maayo qaybtan hore lugta soo ma garanaysaan umbaa saa loo masixi ama saa ama saa soo dhe idan hawl kuu taalla doonto gudub u mari inaad ii masaxdo maa raba meeshaas aday kuu taallaa hawlahan laysku dhiba faraha saa soo dhao ama saa hawlaha waa iska xisaabo kaleo wadaadtagu ijtihaadeen ama gacanta babac u saar ama xaggaa u wad ama xagga u soo wad aday kuu taala culays ma hoostana la masixi maayo cidhibna la taaban maayo qaybtanbaa la taaban fa innii adhaltu maa daahiratan annagu waxaan haddaanu shaaficiye nahay waa markaad lugta midig dhaqdo oo haddana ta bidix dhaqdo adoo weysa dhammaystiran qabaad gashanaysa ma aha markaad midigta dhaqdo inaad ku jufayso haddana bidixta dhaqa aad ku jufayso oo maxaa jira wahumaa daahirataan baa la yidhi wاطahaaraةu laa tatabacad baan leenahay طahaarana ma kala nusnusanto wاطahaaraةu laa tatabacad waa inaad gashatay adoo weyse dhammaystiran weysaystay midig iyo bidixba soo dhaqay markaan baad gashanaysa hunaa masala ka baxday muhiim jiddan ah masalada ka baxday waa maxay adoo soo weysaystay oo madaxii masaxay oo lugti midigta dhaqahayaad ay neef kaa timid weysadii ma jabto mise ma jabin adiikan ku dhisan yahay xadiidkanuu ku dhisan yahay haddaad qabto dahaaro way kala barantaa nusnus iyo haaf bay noqotaa aad qabto waxaad leedahay weysadii jabtay oo waxay u jabtay inta hore soo weysaysay gacmihii war maxaan sameeye hadi iyo wejigii iyo madaxii iyo lugti midig baad soo dhaqay soo inta intaa weyse qabtaa adoon marka bidixdii dhaqin bay xoogow neefkaa timid weysadii way jabtay baan len haddaad tidhaahdo ahaaratu tabacd haddaad qabto haddaad leedahay aطahaaratu laa tabacadna waxaad i weyse ma jabin madaa dhammaystirayba dhahaarahaba lilamaada imanin ciddada u dambaysay lugta bidix markaad dhaqdo unbaad dhahaaro qaadata ama neef afuuf ama hawl kala wad adeeg kuu taalla warkaas bayjuuriga cashiiisa ku qoran aragteen su-aal la isweydiiyo wax daliiloo cadda ma ilaha xadiidkan baa lagu dagaalamaya dachumaa fa innii adkhaltuhumaa wahumaa aahiratan nin wuxuu ka fahmay ayagoo wada dhaqan on dhammayi baan geliyey ninna wuxuu leeyahay mid walba marka la dha haddii la geliyo ayadna waa lamido waaandhihi waxaan geliy ayagoo daahira midigto iyagoo daahiran u ihay bidixna iyagoo daahiran baan u xidhay qasab maaha inay ay wada dhaqmaan marka hore xadiidkan baa laysku hayaa waxayna ku dhisan tahay maahadka ah hal ahaaratu tatabacad aw laa wallah aclam inaan kaga tago insha allah